بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد المعرفة والنكرة عشرك أين بلابنا ومعرفة إيا النكرة دي تنقسم waxay u qaybsamayaan alasmaau asmaadu biictibaari almacrifati wanakira xagga macrifada iyo nakirada marka la eegayo ilaa qismayni laba qaybood macrifatin qayb macrifaa iyo wanakiratin qayb tacriifulmacrifati macrifada ayaynu halkan ku tacriifinaynaa almacrifatu macrifadu hiya macrifadu maa wudica waa ka loo dejiyo liyustacmala si loogu isticmaalo fii waaxidin mid bicaynihi cayntiisa mid qura ayaa loogu isticmaalaya wa carafa bacduhum qaarkood ayaa tacriifiyey almacrifata macrifada biqowlihi hadalkiisiibuu ku tacriifiyey huwa isagu maaka weeyi laa yaqbalu aan aqbalaynin hiy iyadu maa laa yaqbalu ama huwa maa laa yaqbalu waa ka aan aqbalaynin almuaira asha muairada ah ka aan aqbalaynin walaa yaqacu ana dhacaynin makaana maa kii meeshiisa yaqbalu al al aqbalayay macrifada waxaa lagu gartaa alna ma qaato oo iminka anta dee al al anta ma odhan karaysid mid mid al qaatana meeshiisa ma dhacayo anwaaculmacrifati macrifada noocyadeedii baynu halkana ku arkaynaa anwaaculmacrifati macrifada noocyadeedii baynu ku arkaynaa hiya iyadu sittatu anwaacin waa lix nooc addamiiru waa damiirkii waalcalamu iyo calamkii wasmulishaarati iyo ismulishaarihii wasmun mawsuul iyo ismigii mawsuul walmuxallaa bialkii asha watay walmudaafka loo idaafeeyo liwaaxidin mid min haadihi alhamsa shantan ka tirsan acrafuhaa ka ugu macrifaysan bacda lafdi ljalaala lafduljalaalaha kadib ugu macrifaysan ila eeg siday u kala macrifaysan yihiin lafduljalaalaha kadib waa siday u kala macrifaysan yihiin halkan adamaa'ir damiirada ugu macrifaysan alcalamu calamkaa ku soo xiga ismulishaarati ismu ishaaraha ismun mawsuulun ismi mawsuul muxallan bialkii asha watay ama almudaafu mudaafka ama almudaafu ka la idaafeeyo liwaaxidin mid min haadihi alanwaac anwaacdan alkhamsati ee shanta aka loo idaafeeyo fa huwa isagu fii martabati maa kii martabadiisuu istaagi udiifa ilayhi loo idaafeeyey ila almudaafka loo idaafeeyo ila damiiri mooyaane oo fa huwa isagu fii martabati alcalam martabada calamka ayuu fadhiisanayaa nakiratun waa nakiradii nakiratun waa nakiradii wahiya nakiraduna kullu smin waa ismi kaste shaa'icin oo ku faafaya fii jinsihi jinsigiisa laa yakhtasu bihi lama khaas noqonayo waaxidun midi lama khaas noqonayo duuna aakhara ka kale la'aantii magaca aan la kala lahayn ayaa culima la odhanayaa nakiro midlu rajulin waa rajuliyo wa farasin faras iyo wa kitaabin kitaab oo kale fa bacdu nakiraati nakirooyinka qaarkood ankaru way kasii nakiraysan yihiin min bacdin qaarka kale nakirooyinku way kala nakiraysan yihiin kamaa anna bacda almacaarifi sida macaarifta qaarkoodba acrafu ay uga macrifaysan yihiin min bacdin qaarka kale haddaba fa ankaruu nakiraati nakirooyinka waxaa ugu nakiraysan shayun shay shay wax kastaa soo gelaya uma mutaxayizun mutaxayiz wax meel qabsan kara caradkiibaa kolkaa ka baxaya uma naamin haddana naamin wixii ziyaadayey uma xayawaanun haddana xayawaankii uma duu rijlayni wixii laba lugood leh uma insaan haddana insaankii uma rajul haddana ninkii caalimun haddana intaa kadib caalimkii aqsaamulsmi ismiga qaybihiisa bictibaar luzuumi lmacrifa macrifada laasimideeda markaan ka eego wa luzuumiha iyo laazimidaa la'aanteed markaan ka eego kow maa yalzamu mid laazimaya almacrifata macrifada wahiya taasi addamaa'iru waa damiirada weligeedba damiirku waa macrifa nakiro ma noqda alcalamu waa calamka ismulishaarati waa ismuishaaraha ismun mawsuulu waa ismigiin mawsuul maa yalzamu mid laazimaya annakirata nakirada mid laazimaya wa iyadu hayru weeyi milu weeye alasmaa almutawagila asmaada ku fogaatay weeye bilibhaami ibhaamka intaasi maa yalzamu annakira baynu maa yalzamu nakira waa hayr iyo milu iyo alasmaa almutawagila bilibhaam waa qaybtii labaad qaybta koobaad alif baya qaybta naba weeye qaybta saddexaad qaybi waa macrifa uun waa afarta nambar ee hore qaybina waa nakiro uun waa ayr iyo mil iyo alasma almutawaqila bilibham saddexdaasaan ka soo qaadanay maa yataradad bayna almacrifa wanakira qaybna marna macrifay noqon marna nakiro ayay noqon wa hiya alasmaau waa asmaada albaaqiyatu soo hadhay fatakunu macrifatan macrifay noqon fii xaalatayni laba jeer bay asmaada kale macrifo noqon idaa dakhalat calayhi markay dusha ka gasho al sida alkitaab iyo alrajul iyo alqalam iyo albeyd iyo alrijlu iyo alra'su oo kale laba idaa udiifad marka la idaafeeyo ilaa waaxidin mid marka loo idaafeeyo min almacaarifi macaarifta asaabiqati horraysay ah sida kitaabi marka yaalmutdamiir loo idaafeeyo kitaabu haada marka ismu ishaare loo idaafeeyo kitaabu caliyin marka calam loo idaafeeyo kitaabuladii marka ismi mawsuul loo idaafeeyo kitaaburajuli markii mid alwata loo idaafeeyo wayakuunu nakirata nakira ayuu ismigu noqon fii maa almas'alatayni labadan mas'alo waxaa ka soo hadhay asaabiqatayni ee hore sida kitaabun iyo rajulun oo kale haddaba damiirada tusaalayaashoodii ayaynu halkan ku arki doonaa markaan damiirada tusaalayaashooda aragnana calamki iyo ismulishaaraha ayaa labadaas noogu xigaya amilatu damaa'iri waa damiirada tusaalayaashoodii ana jaalisun waxaan fadhiyaa amaama daari guriga hortiisa waa anadaa naxnu qaa'imuuna waan taagtaagannahay fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa naxnudaa anta qaadimun waxaad ka soo gashay min asafari safar antadaa ana qaacidun waan fadhiyaa filbeyti guriga ayaan dhex fadhiyaa anadaa anti qaacidatun waad fadhidaa fi lbeyti gurigaad dhex fadhidaa antida antumaa labadiinani qaa'imaani waa taagtaagantihiin filfasli galaaska dhexdiisa huwa qaadimun min asafari safar buu ka soo galay hiya qaacidatun way fadhidaa humaa labadani qaari'aani waxay akhriyayaan kitaaballaahi bay can dahri qalbin dusha ka akhriyayaan tusaalayaasha damiiradooda macrifadii waa kuwa iyo kuwa aynaan sheeginba amilatu damaa'ir almunfasila damaairta munfasilka ah allatii taasoo fii maxali nasbin noqonaysa tani waa amilau damaa'ir almunfasila allatii fii maxali rafcin iyaaka nacbudu adun baan ku caabudaynaa maa xayayta maadan salaamin ilaa iyaaya aniga mooye maa akramtu maanan maa akramta maa akramtu maanan maamuusin ilaa iyaahum iyaga mooye labiyo tobankii noocaa ahaa amilatu damaa'ir almutasila damaa'irta mutasilka ah tusaalayaashooda allatii fii maxalli nasbin ta fii maxalli nasbin welibana ku imanaysa akramanii akhii walaalkay baa imaamuusay oo fa akramtu waan maamuusay waa akramanii ku jirta iyo ta akhi ku jirta iyo akramtu ta'da iyo hada intuba waa damiiro marartu waxaan soo maray bika adigaan ku soo maray fi ariiqi ariiqaan kugu soo maray waa bika imika iyo marartu tadeeda labadaba haddaba halkan waxaan doonaynay fii maxalli nasbin baa la rabeeye tusaalaha laftiisa ayaa fii maxalli nasbin aan ahayn haddii aynaan bikada qura aynaan qiimaynin atadriib alawal layliska koobaad istakrij waxaad soo saartaa khamsata macaarifa shan macrifo mukhtalifa oo wada kala duduwan wasami waxaanad magacowdaa kula nawcin nooc kastoo min almacaarifi ka tirsan macaarifta sacaa rajulu nin baa saciyey birajulin nin kale cinda cumar ibn cabdilcasiis faqaala lahu cumaru baa ku yidhi yaa haadaa kanow in shiita haddaad doonto nadarnaa fii amrika amarkaaga hoos baanu u eegi fain kunta kaadiban beenaale haddaad tahay fa anta daakhilun waxaad soo geli taxta xukmi haadihi alaaya aayaddan xukunkeega qaala tacaala ilaahay baa yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka lahow in jaa'akum faasiqun faasiq hadduu idinla yimaad binaba'in war fatabayanuu iska hubsada an tusiibuu si aydaan u asiibin qowman qoom bijahaalatin idinkoo waxba ogeyn oo iyagoon waxba ogeyn qoomku oo fatusbixuu adahaatiin ahaatiin calaa maa facaltum kaad samayseen dartii naadimiina kuwa ka qoomamoonaya wain kunta saadiqan haddaad niya hunrun sheegaysana fa anta daakhilun waxaad soo gelaysaa fii xukmi alaaya aayaddan kale xukunkeega qaala tacaala alle ayaa yidhi hamaazin waa nin cay badan mashaain oo aad ugu lugeeya binamiimin iskudiaannimada wainshita haddaad doonaysana cafawna canka waanu iska kaa cafiyey fasakata rajulu ninkiibaa aamusay walam yaruda wax jawaabana ma soo celinin haddaba waxaa lagaa rabaa atadriibu aani layliskaa hore een hadda marayno waxaa lagaa rabaa inaad shan macrifo ah oo kala duduwan aad soo saarto shan macrifo ah oo wada kala duduwan atadriib ahaani layliska labaad ijcal waxaad ka yeeshaa adamiira damiirka fi ljumlai aatiya jumlada soo socda lilmufradati gabadh uma lilmusanaa laba iyo waljamci jamc binowcayhima noocyadoodaba waayir waxaanad bedeshaa maa yaxtaaj ilaa tagyirinka bedelidda u baahan huwa yaqra'u kitaaba kitaabka wuu akriyaa wayanhaa can ilkasali wahsigana waa diidaa maxaan odhanay markaan gabadh ka dhigayo hiya taqra'u lkitaaba watanhaa can ilkasal baan odhanaya laba raga humaa yaqra'aani lkitaaba wayanhayaani can ilkasal haddaan doonayo inaan laba dumara humaa taqra'aani اlkitaaba watanhayaani can اlkasal haddaan rag badan hum yaqra'uuna اlkitaaba wayanhowna can اlkasal haddaan dumar badan huna yaqra'na اlkitaaba wayanhayna can اlkasal aqsaamu lcalami calamkii baynu halkan haddana aynu in allahu tacaala ku arki doonaa qaybaha uu calamku yeelanayo ayaynu bartan ku mari doonaa aqsaamu lcalam waa calamka iyo warbixintiisii huwa calamku ismun waa ismi ismiga oo yucayinu caddaynaya almusamaa kuu magaca u yahay ayuu caddaynaya bilaa waasitatin waasita la'aanteed ha yaraadee wax waasitaa uu samaynayaana ma jiro calamku kuu magaca u yahay ayuu macrifaynaya waasitina ma jirto ow amase huwa isagu maa wudica waa loo dejiyo lishakhsin shakhsi bicaynihi cayntii wayanqasimu wuxuu u qaybsamayaa ilaa alaaati aqsaamin saddex qaybood biictibaari dalaalati xagga dalaalada markaan eegayno laqabun waa laqab laqab buu noqonayaa huwa laqabku maa ashcara huwa caalamka laqabkii maa ashcara waa ka ku dareensiinaya bimadxin ammaan aw bidamin ama sacay sida zaynulcaabidiin oo kale ama anfunaaqa oo kale zaynulcaabidiinna ammaan buu ku dareensiinaya anfunaaqana cay buu ku dareensiinaya ka labaad ee caalamku u qaybsamaya waa kunya huwa maa sudira waa ka lagu bilowdo biabin aw biummin ab iyo ummo ayaa mid ahaan lagu bilaabanayaa sida tusaale ahaan abulays oo kale ama ummu catiya oo kale ka saddexaad ismun waa ismi huwa ismigu maaka way laa yushciru aan ku dareensiinaynin madaxan ammaan kuma dareensiinayo walaa daman caytoona kuma dareensiinayo walam yusadar laguma bilaabanin biabin lafdi ab laguma bilaaban wa umin umana laguma bilaaban saddex buu xagga dalaalada calamka inoo noqday yanqasimu alcalamu calamku wuxuu u qaybsamay biictibaari lafdihi xagga lafdigiisana ilaa qismayni laba qaybood buu uqaybsami waa laba qaybood buu noqonayaa biictibaari lafdihi yanqasimu alcalamu calamku wuxuu uqaybsami bictibaari lafdihi xagga lafdigiisana ilaa qismayni laba qaybood humaa waxay kale yihiin mufradun mufrad sida muxamed iyo cali iyo cumar iyo axmed iyo faatima oo kale iyo murakab murakab sida sibaweyhi iyo camraweyhi oo kale laba ayaa haddana mufrad iyo murakab buu inoogu qaybsamay saddexdii hore haddaan laba ku dhufanno lix ayay tiradu sii maraysaa yanqasimu lmurakabu murakabku wuxuu u qaybsamay ilaa maa yeli intan soo hadhay waa murakabin masji murakabin mid la tarkiibiye tarkiiban masjiyan murakab masjiya sida siba weyhi khaala weyhi murakabin iyo murakab tarkiiban isnaadiyan tarkiib isnaadiya la tarkiibiyey sida taabada sharan iyo shaaba qarnaaha oo kale taabada sharan iyo shaaba qarnaaha iyo murakabin murakab murakabin murakab tarkiiban idaafiyan tarkiib idaafiya la tarkiibiyey tarkiib idaafiya mid la tarkiibiyey sida cabdilaahi iyo cabdiraxmaan oo kale yanqasimu saddex murakab ayuu murakabki inoo noqday saddex murakab buu inoo noqday saddexdii murakab xabadii mufradka nagu gee afar buu noqonayaa afartaa waxaad ku dhufataa saddexdii hore ku dhufo afartaa waxaad ku dhufataa baan doonayaa ha afartaa saddexdii hore ku dhufo labiiyo toban bay markaa halkaa qaybteedu ay soo maraysaa yanqasimu alcalamu calamku wuxuu u qaybsami biictibaari asaalatihi xagga asalnimadiisa marka la eegayo ilaa qismayni laba qaybood humaa waxay kale yihiin labada qaybood murtajali mid murtajala sida isxaaq iyo yacquub iyo ibraahim oo kale iyo manquulin mid banquula sida muxamed oo ismi mafcuulo xamada ah laga soo naqliyey nucmaan oo dhiiggaa ah laga soo naqliyey jacfar oo jeexa yar baa laga soo naqliyey waxyaabaha noocaas oo kale ayuu inoo noqonaya haddaba markaynu labiiyo tobankii labadaa murtajel iyo manquul aynu kusii dhufanno afar iyo labaatan ayuu calamku usoo khulaasoobaya yanqasimu lcalamu weli way socotaa qaybtu yanqasimu alcalamu calamku wuxuu u qaybsami biictibaari tashakusi macnaahu macnihiisa caddaanaya markaan eego wa cadami tashahusihi iyo isagoon caddaanaynin ilaa qismayni laba qaybood humaa waxay kale yihiin calami shaksin wa calamu shaksi huwa lafdu waa lafdiga alladii lafdiga yadullu kutusaya calaa tacyiini musamaahu ka magaca loo yahay cadayntiisa tacyiinan muطlaqan si cad loo caddeeyo sida muxamed iyo cali iyo cumar oo kale maalan muxamed cali cumar oo kale ka labaad waa calami jinsin calamuljinsigii huwa smun waa ismi mawduucun loo dejiyey lisuurati suuradda alkhayaaliyati khayaaliga ah allatii taasoo fii daakhili caqli ku dhex jirta wallatii taasoo tadullu kutusaysa calaa fardin fardi shaa'icin ku faafaya oo min afraadi alxaqiiqati dihniya xaqiiqada dihniga ah afraadiisa ah calamu shaksi iyo labada ayuu calamkii inoogu qaybsamay kolkaa labiyo tobankii baynu haynay afar iyo labaatankiiba haddana labadaa loosii qayb lagu sii dhufanaya sideed iyo afartan qaybood ayaynu haynaa waa usaamo oo kale calamuljinsigii libaaxii sucaalo oo kale dacawadi umuciryad oo kale umuciryad axkaamu calami shasi calamu shaksigu axkaamta uu leeyahay ayaynu halkana ku arki doonaa allaa yudaafo waa inaan mudaaf laga dhigin mudaaf calamkuma noqdo calamu shasigu allaa yucarafa bial waa inaan al lagu macrifaynin sixatu wuquucihi mubtadaan waa inuu mubtade noqon karo kownuhu saaxiba xaalin waa inuu saaxibu xaal noqdo xaal oo mutaakhiratin dambaysa oo mutaqadima ama mutaakhira ha ahaata xaaladu ama mutaqadima wnuhu yumnacu waxaa loo diidaa min asarfi sarfiga in wujida haddii la helo maca alcalamiyati calamiyada miciga sababun aakhar sabab kaloo lilmanci ka ta'niid fii faatima wnu nactihi nactigiisaa noqonaya macrifa macrifunbaa lagu nactiyaya ilaa lixdaa xukun ayaa ka mid a axkaamta calamulshaksigu iska leeyahay ah, alaxkaam allafdiya la yidhaahdo atadriib اlawal layliska koobaad istakrij waxaad soo saartaa alasmaaa asmaada iyo walkuna kunyooyinka iyo walalqaaba naanaysiyaha fii maa yeli qaaratu aasiya qaaradda aasiya awsacuaaraad qaaradaha iyadaa ugu ballaaan wahya mahdulambiyaai waa nebiyada halkii laga diri jiray wa minhum waxaa ka mida ibraahiim alkhaliil iyo wa muusa alkaliim iyo wa ciisa almasiix min ashucaraai gabayaaga waxaa ka tirsan almujiidiina ee gabayga aadka u yaqaana fi ljaahiliya macdi kariba iyo wamra'u lqays iyo wa zuhayr iyo wa calqamat lfaxli min ashucaraai gabayaaga waxaa ka tirsan almujiidiina ee gabayga aadka u yaqaana fi lcasri alcabaasi abu cubaadata albuxturi wa abu ayib iyo wa abu tamaam xabiib binu aws aaa'i xabiib binu aws aaa'i ismu ishaara ismu lishaara ismu ishaarihi baynu halkan ku arkayna culima sidaynu dareemayno ismu ishaaruhu kolley waa qayb macrifada ka tirsan weeye haadaa waa lafdiga haadaa ah oo lilmufradi mufradkii u sugnaaday almudakari ee labka ahaa waa mufrad mudakara ayay haadaadu ku dhacaysaa waa nin baa haadaa loo yaqaanaa sida jaaa haadaa kanaa yimid ra'aytu haadaa kanaan arkay marartu bihaadaa soo maray fa haadaa lafdiga haadaa'ihi fi ljumlati اluulى waa fii maxali rafcin faacil wa fi ljumlati اثaaniya waa fii maxali nasbin mafcuulin bihi wa fi ljumlati الثaaliثa waa fii maxali jarin bilba haadihi oo lilmufradati gabadha u sugnaatay almu'anasati dhadiga ah milu jaaءat waxaa timid haadihi tanaa timid jaaءat haadihi tanaa timid darabtu waxaan garaacay haadihi tanaan garaacay marartu waxaan soo maray bihaadihi tanaan soo maray fa haadihi lafdiga haadihiihi fi ljumlati اluulى waa fii maxali rafcin faacil wa fi ljumlati الثaaniyana waa fii maxali nasbin mafcuulin bihi wa fi ljumlati الثaaliثana waa fii maxali jarin bilba haadaani waa lafdiga haadaaniya oo lilmusanaa labadii ku dhacaya almudakari ee labka ahaa sida haadaani labadani qaa'imaani way taagtaagan yihiin akramtu waxaan maamuusay haadayni labadan calaa haadayni labadan waxa saaran an yakhruja inay baxaan ow yaskuta ama se ay aamusaan fa haadaani lafdiga haadaaniihi fi ljumlati اluulى jumlada hore waa fii maxali rafcin mubtada jumla aaniyana waa fii maxali nasbin mafcuulun bihi wa fi ljumlai aaliana waa fii maxali jarin bicala haataani waa lilmuana labada almu'anasi ee dhadiga ah sida qaalat waxay tidhi haataani labadani maa fahimnaa maanaan fahmin addarsa cashirkii cashirkii maanaan fahmin bay labadani yidhaahdeen waa laba hablood haataani labadani bintaani waa laba hablood oo jamiilataani qurqurux badan laqiinaa waxaanu la kulannay laqiinaa waxaan la kulanay fii haatayni almas'alatayn labadan mas'alo min asucuubati xagga adayga maa laa yakfaa waxaan qarsoonayn xalaltu waxaan ka shaqeeyey xalaltu waxaan ka shaqeeyey haatayni almas'alatayni labadan mas'alo falafdu haataani lafdiga haddaba haataaniya markaan doonayno falafdu haataani fi ljumlai haalia fi ljumlai اlأuulaa jumladda koobaad waa fii maxali rafci faacil wa fi ljumlai haaniya jumladda labaadna waa fii maxali rafci mubtade wa fii jumlai و في جملة ثالثna waa في محل jirin bfe و في الجuملة الرaaبعana في محaل نصب مفعuuل bه haaؤuلaaءi weeye lafdiga u dambeeyaana waa liljamci jamca muطلqankii oon la kala qaadaynin sida haaؤuلaaءi kuwani طulaabun waa arday callamtu waxaan waxbaray haaؤuلaaءi kuwan aطaalibaati ee hablaha ah marartu waxaan soo maray bhaaؤuلaaءi kuwan fahaaؤuلaaءi في الجuملة الأولى في محaلi رفع مبتدأ و في الجuملة الثانية في محaلi نصب مفعuuل bه و في الجuملة الثالثة في محaلi jri بالباء ضع waxaad dhigtaa ardayow fii kulli makaanin meel kastaoo khaalin bannaanoo mima yatii waxaa soo socdaa isma ishaaratin munaasiban ismu ishaaro yaroo ku habboon yadhabu wuu tegayaa asaanicu ilaa masnacihi yujiidu way wanaajinayaan addabaakhaani adabkha xallaqad waxaa wareegay adaa'irataani laba diyaaradood baa hawada sare wareegay atalaamiidu ardaydu mujiduuna way wanaajinayaan ashkuru waan u mahadnaqayaa lihaada lisadiiqi saaxiibka macruufahu macruufahu wanaagiisa macruufahu wanaagiisa nasun litaliil waa nas yaroo la taxliilinayo mima yuxka waxyaabaha laga warramo cani dufayliyiina dufayliyiinta waxaa ka mid a anna axadahu mid iyaga ka mida ayaa saxiba la saaxiibay rajula nin fii safarihi safarkiisii faqaala lahu rajulu baa ku yidhi imdi tagoo fashtari lanaa laxman hilib inoo soo iibi oo albalooradoo hilib inoo doon buu yidhi lacagtan hooyo hilib inoo doon faqaala wuxuu ihi laa ma dooni karayo wallaahi baan ku dhaartee maa aqdir ma kici karayo buu ma karayo famadaa huwa ninkii laftiisii baa tegey washtaraa hilibkii buu soo iibiyey uma qaala lahu wuxuu ku yidhi qum istaagoo fadbuk inoo jarjar inoo inoo kari faqaala wuxuu ihi laa uxsinu ma wanaajinayo adabka karinta fadabakha rajulu ninkii baa kariyey uma qaala lahu wuxuu ku yidhi qum istaagoo faasrid inoo jarjar faqaala wuxuu ihi ana wallaahi baan ku dhaartee kaslaan waan wahsanayaa fasrada rajulu ninkii baa jarjaray uma qaala lahu wuxuu ku yidhi qum istaagoo faqrif inoo soo dardar maraqa faqaala wuxuu yidhi akhsha waxaan ka baqayaa an yanqaliba calaa iyaabi dharka inuu igaga daato faqarafa rajulu ninkiibaa soo dardaray uma qaala lahu wuxuu ku yidhi qum ilaan hadda istaagoo fakul kaala ila cun faqaala dufayliyu baa yidhi qad wallaahi baan ku dhaartaye istaxyaytu waxaan ka xishooday min kasrati khilaafi khilaafkayga badan ee laka adiga aan ku khilaafayo uma jalasa intuu fadhiistay ayuu fadhiistay fa akalahu na la cunay tufayliyiintii bal ninkaa sheekadiisa ka waran lacag lagama rabin wuxuu lacagtaanaa bixinaya suuqa wax inooga soo iibi lacagtii oo dhan baa laga qaaday inuu xun qiimeeyey ahayd wuxuu idhi may suuqaba ma aqaan buu yidhi igada markii la soo iibiyeyna kari baa la yidhi weligeyba wax karinin buu yidhi markii la kariyeyna googo baa la yidhi oo googoyntaba ma aqaan buu yidhi mark maraqii keen baa la yidhi oo maraqu inu igu daataan ka baqayaa buu yidhi ugu dambayntii ayuu ninku yidhi anaa wax kasta diyaariye kaalay soo farxalo ila cun markaasuu yidhi ilahay baan ku dhaartay in badan baan maya ku hadda maya ku odhan maayo buu yidhi wuu la cunay wa aqbala dufayliyun dufayli kalaa soo qaabilay ilaa saniicin weliimad fa wajada wuxuu helay albaaba albaabkii oo qadirtuja la xidhay walaa sabiila jidna ma jiro ilalusuul uu guriga gudihiisa u gaadhi karo dufayliyiintu niman xaragooday ahaayeenoo waraaqa iyo shaabad iyo waxbay qaadan jireen fasa'ala wuxuu weydiiyey jaarka intuu u wareegey markii gurigii weliimada loo diiday ayuu jaarka u wareegey fasa'ala wuxuu weydiiyey can saaxibi saniic ninkan weliimada leh in kaana lahu inuu u ahaaday waladun ilmo qaa'ibun ka maqan ilmo wadan kale kaga maqan inuu jiro ow shariikun shariik fii safarihi nin ay shirkad wada leeyihin oo safar ku maqan fa akhbaruuhu waxay u warrameen ana lahu waladan inuu ilmo dhalay bibaladi kadaa wadankaa jooga fa akhada waraqatan waraaq buu soo qaaday jeebkuu kala qaaday waraaq ayuu ka soo saaray wadawaahaa wuuba duuduubayba wa khatamahaa shaabadiibuu ku dhuftay walaysa fii badnihaa waraaqda gudaheegana kuma qorna shayun shayna waa waraaq madhan ayuu intuu galkii ku riday oo uu ku xabageeyey ayuu shaabad dusha kaga dhuftay wuxuu ku qoray mataqaanaa wajacala fii aahirihaa dusha sare wuxuu kaga qoray ila acaruus aroosaday ku socotaa min akhiiha walaalkeed bayna ka socotaa waa inankii layidhi waddankalu jooga uma aqbala wuu soo qaabilay mutadalilan isagoo mutadaliloo degdegaya faqacqaca albaab albaabkii wuu qaacqaac kaga siiyey qacqacatan shadiidatan wastaftaxa iga fura ayuu yidhi wadakara wuxuu sheegay markii yaa tahayna annahu rasuul inuu ka yimid min cindi waladi rajul ninkan ilmihiisii buu saaxiibkii ahaayo halkii waddankaasu ka yimid fa futixa lahu lbaabu albaabkii baa deg deg looga furay wa talaqaahu rajulu ninkiibaa la kulmay faraxan farxad masruuran isagoo aad u farxsan wa qaala lahu wuxuu ku yidhi kayfa faaraqta waladii war ilmahaygii sideed kaga timid faqaala wuxuu ugu jawaabay biaxsani xaal maantun buu ugu qurux badnaa wamaa aqdiru mase karayo an ukalimaka inaan kula hadlo min aljuuci gaajo awoodeed fa amara rajulu ninkii baa amray biacaami cuntadiiyo faqudima ilayhi waa loo keenay cuntadii meeshii ka dhaqaaqaysayba ninkanaa loo keenay ilan waa marti ilmihiisii ka yimide uma qaala lahu wuxuu ku yidhi amaa bacaa macaka bikitaab muuna wax waraaqa kuu soo dhiibin buui inankaygii qaala wuxuuhi bala alla ila wiii soo dhiibay waraaq wadafaca ilayhi kitaabu raqdi buu udhiibo halkaa kala baxa buu yidhi raqdi buu jeebka ka saaray fa wuxuu yidhi arajulu ninkii odaygii markuu raqdi sidaa u arkay ila alcaruus min akhiihabaa ku qoran maa ra'aytu maanan arag buu cunwaanan cunwaan mila hada alcunwaan cunwaankan oo kale hebel baa soo qoray iyo heblaayay ku socota waxaas ma jiraan waa ila alcaruus min akhiiha laysa calayha ismu axad qofnaba magiciisu kuma dul qorna qofnaba magiciisu ka soo diray iyo ka loo soo diray toona magiciisu kuma qorna faqaala dufayliyu baa yidhi waasiiduka aan kuugu daro buu yidhi wax kaloo kaa yaabiye annahu inankaagu kaana mustacjilan wuu degdegayey markuu aan soo maray falam yaktub fiihi waraaqda dhexdiisa kuma qorin xarfan xarafna wuu degdegayayo buu yidhi waraaqda iyadoo madhaban buu isoo dhiibay weliban aan kuugu daree buu yidhi odaygii buu laahayaabu keenay faqaala lahu wuxuu ku yidhi adufayliyun anta war ma dufayli baa tahay qaala nacam buu yidhi haa dufayli baan ahay aslaxaka allah allaha ku hagaajiyey faqaala lahu rajulu odaygii baa ku yidhi kulcun laa habiita ku go ilaahay idinkii warcun buu ilahay idinkii ku goe waa sheeko kale kolle waxaynu sheekadan uga jeednaa waxbaan ka soo qaadan doonaa cashirka gudihiisa ah wanadara rajulu nin kalaa sii egay oo mina dufayliyiin ka mida ilaa qowmin qoom buu sii egay mina zanaadiqa dadka gaalada lagu haystaa gaalnimo kufri lagu haystaa yusaaru bihim waxaa loo kaxaynayey ila alqatli meeshii lagu leynayey fa ra'aa fiihim wuxuu ku arkay hay-atan hay-a ayibatan wanaagsan wa calayhim dushoodana iyaaban dhar naqiyatan nadiifa ka muuqday fadannahum dufayligiibaa u maleeyey dadkan la laynayo yudcawna in loogu yeedhay ilaa waliimatin xaflad fataladafa u isqarqariyey xataa dakala ilaa yuu isku tuuro fii lafiifihim jumladoodii askartii waddadoon arkayn buu isku dhex tuuray askartiina iyagiinbay moodeenoo way la kaxeeyeenuun falamaa balaqa markuu gaadhay saaxiba shurda ninkii ee de kan qoorta laga jaray kan qoorta laga jaray markiisii marka la soo gaadhay qaale wuxuu idhi aslaxaka allah allah ku soobiye lastu ka mid maihi wallaahi baan ku dhaartay minhum raggan la laynayo wainamaa ana dufayliyu war dufayliun baan anigu ahay danantuhum waxaan u maleeyey yudcawna ilaa saniicin in xaflad loogu yeedhay fadahaltu fii jumlatihim waan isku soo tuuray faqaala askarta ninkii haystay baa ku yidhi laysa haada kaasi maaha maa yucfiika kaan kugu cafin lahaa minii xaggayga waxaan kugu cafiyaya ma aha idribuu cunuqahu qoorta ka jara buu yidhi isna ilwaa rag lasoo dembigooga lasoo sugaya faqaala wuxuu ihi aslaxaka allah allah ku hagaajiye in kunta haddaad tahay laabudda markaste faacilankii sidaa samaynaya famur waxaad amartaa asayaafa kan seefta ragga la dhacaya an yadriba batnii inuu caloosha igaga dhufto bisayfi seef ani caloosha iga geliye qoortayuna igaga dhufanin buuli fainahu calooshani huwa ladii waa kii awqacanii igu ridi fii hadihi lwarda mushkiladan mushkiladan oo dhan caloosha ay keentay aniga calooshuna laiga geliyey buuli seefta fadaxika waxaa qoslay saaxiiba shurda ninkii ciidanka haystay wasa'ala canhu wuuna weydiiyey faahbaruuhu waxay u sheegeen anahu dufayliyu ninkani dufayli inuu yahay macruufun la yaqaano fakhallaa sabiilahu waddadiisii ayuu sii daayey markaana sheeko kale ayaa halkan iyadana aynu arki doonaa sheekadaa kale waxay leedahay laba nin watasaaxaba waxa saaxiibay axmaqaani laba laba doqon ayaa fii ariiqin meel jida ayay isku raaceen fa qaala axaduhumaa midkood baa ku yidhi lilaakari kii kale inii atamanaa waxaan niyo ku fikiraa buudon tamaniyaa qidcaanan xayn idil oo min alhanami ayrya inaan yeesho antaficu bilabaniha caanaheygaan iska intifaacsan lahaa wa laxmiha hilibkeygaan iska intifaacsan lahaa wa suufiha dhogorteedaan intifaacsan lahaa faqaala lahu saaxiibuhu saaxiibkiibaa soo booday wuxuu ku ihi saaxiibkii wa ana atamana anna waxaan ku fikriyaa buu ihi qidcaanan xayn idil inaan yeesho oo minadi aabi wadayey ah ursiluha waan ku dili lahaa calaa hanamika arigaagumaan ku dili lahaa xataa laa tatruka minhaa si ayna ugaga tegin shay anefna faqaala lahu wuxuu ku yidhi wayxaka hoogaage ahaada min asuxba ma saasaan saaxiiba ku ahayn waxtadama waxaa adkaaday baynahumaa dhexdooda annisaacu doodii iyo almukhaasama murankii uma taraadaya waxay ku heshiiyeen an yaxkuma baynahumaa inuu kala xukumo awalu man yadlucu calayhima cidda koobaade ku soo baxdaa faalaca calayhima waxaa ku soo baxay rajulunin raakibun fuushan ximaaran dameer calayhi waxaa u saaran ziqaani laba qarbadoo min alcasali malaba faxadaaahu way uga warrameen bixadiiayhima sheekadoodii isna waa doqon ninkan dameerka watay labada qarbad laba qarbad oo malab ka buuxo qaaliya ayaa meesha u saaran waad nacas laakiin na kala xukun bay yidhaahdeen arigaa iyo yeygaa la isku dirayo fa anzala ziqayni labadii qarbad buu soo dejiyey wa fataxahumaa afkuu ka furay xataa saala casalahuma malabkiibu dhulka iyo ciidda sidaa ugu daadiya cala turaab wa qaala wuxuu yidhi sab allaahu dami waatuu ilaahay dhiiggayga ku shubaa buu yidhi mila haada alcasr sida malabkaa waatuu ilaahay u shuba in e, lam takuuna axmaqiin haddaydan doqoma ahayn buu yidhi malabkiibuu iska daadiyey wuxuu yidhi dhiiggayga wuxuu doonaya inu ha waatuu dhiiggaygu dhulka ku daataayo hadalkaasu kari waayo qarbadkiibu afka ka furay markaasuu dhulkii ku shubay markuu faaruqiyey awaatuu dhiigaygu dhammaan dhulka sinau galaa inaad doqoma tihiin buu yidhi saasuu ku kala xukumay labadii qarbadoo madhaan buu alkaa ku tuuray dee malabka ma dhulku ciidu ka soo saari karaa kama soo saari karo waa nacas baa kala xukumay qiso kale ayaynu halkan ku arkaynaa waxaa jira nin boqora ayuu saaxiibkii oo dadka muuqdaya ayaa xanuunsaday ninkan boqorkii ilmo yaroo doqona ayuu dhalay ilmo yaroo nacasa ayuu dhalay markaasuu ilmihiisii doqonka ahaa bu yidhi inankii inuu ninkii xanuunsadee dee khaliifka ah, dee boqorka saaxiibkii ayuu yidhi in ilmihiisii inuu u diru doonaya orodoo aabba u tag buu laakiin ilmahani waa nacasoo halka kabaha lagu bixiyu dhex fadhiisanaya waa nacasen waxba kala garanayn wuxuu yidhi aabbaan ku dardaarmee kaalay wuxuu yidhi horta halkaa meel sare markaad boqor markaad u tagto ninka meel sare fuul ina boqor baato dadku ay ku ixtiraamayaane haye waxaad samaysaa buu yidhi waxaad ku tidhaahdaa waxaad ku tidha dhakhaatiirta ayaa ku yimaada markuu dhakhtar hebel ku yidhaa alla gacan macaana dheh cuntada maxaad isku daydaa suaal buu yii markuu kuhaa cunta heblaayaan isku daya macaanayo cuntada anaa cunadheh alla macaana cuntadaasi dheh haye buu yii kii yaraa uu cararay aabbihii meel dheer fuul buu yidhi gidaarkiibuu fantay gidaarkii markuu fantay ayuu gidaarkiisii soo qabso intuu la soo go ayuu kii xanuunsanay dusha kaga dhacay ee sakaraadkaa dadkii o dhan baa la yaabay laakiin waa ina boqoro waa laga aamusay <laughs> markii isagoo sakaraada dusha uu kaga sii dhacay beerka ayaa laga dulkiciyo meel baa la fadhiisiiyey markaasuu su-aal weydiiyey oo wuxuu yidhi wuxuu weydiiyey dhakhaatiirta ayaa kuu yimaada waxa ii yimaada buu yidhi ayo malakulmowdkaa ii yimaada buu yidhi malakulmowdka mubaarakun maymuun alla barakaysnaayo gacan macaanaa buu yidhi ilma dhakhtarka aniga iiman jire aabbii taladiisii buu haystaa markaasay dadkii o dhan yaabeen maxaad cunta ku qadaysaa buu yidhi sunta geeridaan ku qadeeyaa buu yidhi allah cuntadaasi macaanaa buu yidhi ayibun acaamu ayibu maxmuud maa sha allah dadkii oo dhan ayaa la yaabay waa halkay carabtu ka yidhaahdeen arsil xakiiman walaa tuusiihi qofka caqligale lama dardaaro sidaa iyo sidaa iyo sidaa dhe lama yidha dhe lama yidha waa ceeb weeye waayo qofkan duruuftay soo wajihi doonta miyaad ogtahay waa maya wmarida waxaa xanuunsaday sadiiqu nin saaxiibala liaxadi saada boqorada midkood faaraada wuxuu damcay an yanfuda ilayhi inuu u diro ibnahu inankiisa liyacuudahu si uu soo buuqdo fawsaahu waa u dardaarmo waqaala lahu wuxuu ku yidhi idaa dakhalta markaad u gasho fajlis waxaad fadhiisataa fii arfaci mawaadici meelaha ugu sarraysa waqul waxaad ku tidhaa lilmariidi kabuka man yajiiuka yaa kuu yimaada min alaiba faidaa qaala markuu ku idhaha fulaanu faqul waxaad tidhahdaa mubaarakun maymuun waa mid barakaysanoo gacan macaan uma qul lahu waxaad ku tidhaa maa hidaauka maxaad ku qadaysaa faidaa qaala markuu ku idhaha kada wakada waxa iyo waxa faqul waxaad tidhaa طacaamu maxmuud waa cunto macaan oo wanaagsan fadahaba ibnu inankii baa tegey fadakhala cala acaliil kii xanuunsanayey buu u galay uma jalasa wuxuu fadhiistay fii aclىa makaanin meeshii ugu sarraysay famaa labisa ma soo nagaanin an sakata inuu kusoo duldhaco cala arajuli oo faawjacahu uu xanuujiyo wa qaala lahu wuxuu ku yidhi man yacuuduka yaa ku soo buuqda min aladiba faqaala wuxuu yihi malkulmowt mowtka malakulmowtka ay soo buuqda faqaala lahu wuxuu ugu yidhi mubaarakun maymuun waa mid la barakeeyey oo gacan macaan uma qaala wuxuu haddana ku yidhi ma khidaa'uka qadadaadu waa maxay faqaala lahu wuxuu ugu jawaabay sumu lmowt sunta geeridaan ku qadeeya faqaala lahu wuxuu ku yidhi طaam ayib maxmuud waa cunto macaan oo udgoon wey waaqaama rajulu nin baa beri guri kiraystay guri markuu kiraystay ayuu guriga sakfigiisan sare ayaa jilicsanaa qacqacqac buu bilaabay inuu soo dhaco ayuu sigay kii guriga ka kireeyo kiradii doonaya ayaa u yimid markaasuu lacagtii keen markaasuu haryaan waxaan ka baqayaa guriga sakfigiisu u qacqacleeyaaye inuu igu soo iga hagaaji kii guriga lahaa baa yidhi war iska daa buu yidhi iska daa laa ba'sa calayka bu wax balaayaa ah guriga ma qabo waayo buu yidhi u tasbiixsanaya markuu qacqacqacda hayo iska tasbiixsanayaayo daa kii kale ayaa la fahmo wuxuu yidhi war nin waxaan ka baqayaa buu yidhi suu u tasbiixsanayo inay naxariistii ilaahay intay qabato uu igu dul sujuudo gurigu ayaan ka baqayaaye iga hagaaji buu yidhi markaa isna qaama rajulu nin baa degay wa qaama rajulu nin baa deganaa fii daari daar buu biujratin kiro ku deganaa wa kaana wuxuu ahaa khashabu sakfi aiguna khashab buu ahaa yatafarqac kii qacqacleeyo kaiiran in fara badan falamaa jaaa markuu yimid rabudaari kii guriga lahaa yuaalibhu isagoo ka doonayo biujra kiradii qaala lahu wuxuu ku yidhi aslix hada sakfa sakfigan hagaaji fainahu yatafarqac wuu qacqacleeyaaye qaala wuxuuhi laa ba'sa calayka balaaya ma qabe e waxba dhibkuguma le fainahu yusabixu allaha ilahay yusabixu lilahi ilah buu u tasbiixsanaya qaala wuxuu yidhi akhshaa waxaan ka baqaya an tudrikahu ra'a fa inay naxariisi qabato fayasjuda uu igu dul sujuudo ninbaa beri dameer xadaysna intuu dameer xaday ayuu xaaskiisii u keenay isagoo dameer uu soo xaday sita markaasuu ku yidhi waan inoo iibgeynaya sayladaan geynaya sayladiibuu geeyey markuu sayladii geeya laga sii xaday isagoo faramaran buu soo noqday islaantii baa ku tihi hor dameerka imisaad siisay intuu inagu taagnaa baan soo siiyey buu idhi dee intuu ku taagnaa maxay ahayd tuuganimay ahayd wa waxaa la wariyey ana arajula nin baa salaqa xaday ximaaran dameer fa suuqa suuqa ayuu yimid liyabiicahu si uu u iibiyo fa minhu waa laga xaday facaada ilaa wada ilaa manzilihi gurigiisiibuu kusoo laabtay faqaalat lahu imraatuhu gabadhii baa ku tihi bikam bictahu imisaad soo siisay faqaala wuxuu hi birasi maalihi intuu inagu taagnaa nin baa beri calooshu xanuuntay shuban iyo calool xanuun baa ku dhacay dhakhtarkuu tegey dhakhtarka markuu tegey buu dhaktoorkii maxaad cuntay ku laxoox yar qallashay baan cunay buu yidhi dhakhtarkii baa yidhi ha iska fadhiisa halkan markii uu lahaa caloosha lagaa daweynaya unbuu indhakuul igu keenay yidhi indhakuul ninka qabtoo indhaha hagaajiya unbu indhaha indhaha baadha indhaha baadha indhii markii la baray bu dhakhtarow buu yidhi caloo indhaha kama xanuunsanaya calooshaan ka xanuunsanaya wanku fahmee buu yidhi waxaan isleeyahay laxoox gubatay baad cuntaye inaad iska aragtaan doonayaa buu laxooxda gubatay oodan dib dambe u cunin kolka xagga indhaha ayay coladi ka jirtaaye taa aan horta indhahaaga baadha buu yidhi washakaa rajulu nin baa ku soo cawday ilaa abiibin dhakhtar wajaaca badnihi caloosha inuu ka xanuunsanayo faqaala wuxuu yidhi miladii qaale wuxuu ihi rakiifan laxoox baan cunay muxtariqan gubatay fadaca dabiibu dhaktarkii baa u yeedhay liyukxilahu si uu ugu kuulo biduurin faqaala wuxuu ihi inamaa ashtaki waxaan ka cabanayaa wajaca badni caloosha xanuunkeyga laa caynii ishase ma aha qaala lahu dabiib dhakhtarkii baa ku yidhi qad caraftu waan gartay walaakin ukxilaka waan kuu kuulaya litubsira si aad iskaga aragto almuxtariqi ka gubtay oo falaa ta'kuluhu aadan cunin waruya waxaa la wariyey ibnraabiwarawa ibnuacraabi wuxuu wariyey ana rajula ninbaa qaala liakhiihi walaalkii ku yidhi atashrabu ma cabtaa alkhaazira ciirta caano dhanaan ma cabtaabaa lagu yidhi aad u dhanaan oo min alaban ah walaa tatanaxnax ixna ma odhan waaye caanaha dhanaan haddii halkan la cabo halkan waad ku dhimanaysaaba waa khatar faqaala wuxu uhi nacam ha anaa cabaya buu yidhi intaan cabo ayaanan ixiix odhanan fatajaacala waxay isku yeeleen juclan heshiis haddaad ixiix odhan weydo intaad dhanto intaasoo lacaga ayaad yeelanaysaa baa layidhi falamaa sharibahu markuu cabay ayuu aadaahu dhibay markaasuu sirixidhiilixixdiina lacagtii buu waayahay faqaala wuxuu kabshun amlax wa nabtun aqbax wa ana fiihi asjax asjax xa baa lagu ixiixsadaa kabshun amlax waa wan giirgiira wa nabtun aqbax iyo cagaar foolxun wa ana fiihi asjax anna waan ka dhexeysaya faqaala lahu akhuuhu saaxiibkiisii kalea ku yidhi qad tanaxnaxta ixiix baa tidhi faqaala si deg deg uu yidhi man tanaxnaxa ka ixiix yidha falaa aflaxa weligiiba liibaani maayo buu yidhi armaanaan ixiisan buu ujeeda kolkaa wuxuu doonay intii yarayd inuuna seegin moogta as'ila xawla nas waxaan iska rabnaa istakrij min anasi cashara macaarifa toban macrifo ka soo saar sheekada wabayin waxaad caddaysaa nowca khabari kaana fi lfiqrati alkhaamisa fiqrada shanaad nooca khabarka kaani noociisu wuxuu yahay wastakrij waxaad soo saartaa alaaata asmaa yucrabu faacila saddex ismiyo wada faacila wa alaaata afcaalin mabniyati lilmajhuul saddex ficilo mabniyu lilmajhuula wa khamsata asmaain oo yucrabu mubtada'an wa alaaata asmaain oo yucrabu naa'iba faacilin wa ficlan mudaarican oo mansuuban wa ficlan mudaarican oo majzuuman in sha allahu tacala barta ayuu inoogu joogayaa wallahu tacala aclaa waaclam